faqaala nebigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam waman ana aniga yaan ahay qaalat naagti waxay tiriyey anta rasuulu اllah qaala nebigu wuxuu ihi faactiqhaa xuray fii riwaaya ukraa fainahaa mu'mina ayb maxalu shaahidka hadduu musanifku horta ula jeedo xadiidkan xadiid saxiix oo lawada yaqaano mashhuura weeyaan ulajeedada horta musanifka uu ka leeyahay waxaa weeyaan in qofkii la imtixaanay ilaahay aqoontiisa ay taqaano iyo rasuulkiisa labadii markay taqaanay baa waxaa la yidhi raqabadii lagugu lahay way kaa gudi kartaa xuray ayib waxaad garataa ninka markuu weydiinaya afa uctiquhaa markuu leeyahay waxaa jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonta la xuraynaya wuxuu ku qayday aayat lqatli markii laga hadlayo wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'mina ilaa khaطأ waman qatala mu'mina khaطأa fataxriiru raqabatin mu'mina marka aayaddaas waxaa weeyaan aayatqatli saddex joor baa ilaahay ku soo celiyay mar kastaba la leeyahay fataxriiru raqabatin mu'mina ayib aayaddaas marka waxa weeyaan muqayad oo raqaboo dhan lagaama rabee inay mu'minad ahaataa lagaa raba laakiin aayatu dihaar iyo kafaaratu lyamiin ilaahay wuxuu ku gaabiyey fataxriiru raqaba wاladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqabati min qabli an yatamasa fataxriiru raqaba ayaa la yihi mu'mina laguma darin markii kafaaraة اlyamiin laga hadlayay fi suuraةi اlmaa'ida fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsaطi maa tuطcimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba lamagu darin mu'mina laguma darin culamadii marka waxay yidhaahdeen alraqaba almuطlaqa raqabada aan mu'mina lagu darin muطlaqaa lagu magacaaba tuxmal cala almuqayada oo marka macnihii waxay noqonaysaa kafaaratu yamiin ha noqoto dhihaar ha noqoto waxaa laga rabaa sidii midkii ninkii qof muslim ee dilay diyadii markuu bixiyo inuu addoon xuree laga rabi mu'mina lagu qayday kuwaan oo mutlaqa ah muqayadkaasaa lagu qaydaahoo ninkii dhihaar raqaba bixinaya inay mu'mino ahaataa la raba ninkii kafaaratu yamiin bixinaya mu'mino inay ahaataa laga rabaa marka ninkan saxaabiga wuxuu u weydiinayaa afa uctiquhaa markuu leeyahay wuxuu u weydiinayaa iimaankii qofkaas loo shardiyey ma laga helaa masamaya nebigana asoo aayaddaas ka ka tusaal qaadanaya yaa wuxuu weydiiyey qofkaan waxay muminadku ahaan lahayd oo labadii ugu asaaska ahayd oo islaamku lagu soo geli lahaa shahaadateynka ahayd yaa la weydiiyey labadii way ka jawaabtay ayb taas marka musanifku waa habka uu ula jeeday wahaakada sana rasuulu llahi fi kuli man imtaxanahu liliimaan macnihi saas weya ayb waxaan ognahay naagta jaariyada markay tiriyey ayna allah markii la yihi qaalat fi الsamaa waxaan ognahay alimaamu الshaafiعي waxaan muranka u baahneen waxaa weeyaan min aلsalaf الصaalح hada ijmaac اlumma bal waxaan soo sheegnay inuu kamid yahay oo bal la yidhi inuu mujadid lihada اdiini lilumma biاlnisbati lilmiئati الthaaniya ayib marka maadaama salaf الصaalح salaf oo dhan lama rabo salaf الصaalixa la rabaa salaf haddii la iska yidhaahdo qaar xataa qadariyadii waa soo galayeen shiicadii ilan ayagaba salaf way ahaayeenoo waktigii oo saxaabada qaaraa joogay xataa laakiin salaf saalix markii la a'imada waaweyn ayaa loo jeedaa iyo dadka ayaga raacsanay marka imaamu shaafici wuxuu ka mid yahay asalafu saalix bal saas ma ahane min a'immati salaf weeyaan sidaasaa ummadda dhan ay ku ijmaacday kow marka salaf waxay rumaysan yihiin oo ay madhabkoodii tahay axaadiidta ama aayaadka fii sifaati اllahi tacaala wa asmaa'ihi wa akhbaarihi ku soo aroortay in loo sugo sida ilaahay uu asiga isugu sugay nebigiisana u sheegay min duuni ta'wiilin walaa tactiil madhabka salafka marka laga kututooduna way qoran tahay oo wax oo yani iftilaa laysku samayn kara ma ah yani khalafkii xataa markay ka hadlayeen ama ha noqdeen ashaaciradii ama muctasiladii markay ka hadlayeen inay salafka madhabkeeda saas ay tahay ma isku khilaafsano oo waa maxay ihbaat maa ahbatahu allahu linafsihi aw rasuuluhu min gayri tacطiili walaa takyiifi walaa tamhiil ayb shay kastaba calaa daahirihi in loo qaato oo aan intaa loo dhaafin sidaasuu salafka qabaa ko waxaa kalooy qabaan macnaha aayaddaas ama xadiidka uu sheegaayo sida carabigeeda in loo qaato laakiin kayfiyadii aan la weydin karin ilaahay wuxuu leeyahay samci markan idhaahdo samci macnihiisa waa naqaano wax ilaahay subxaanahu wa tacaala inuuna maqlayo ouna na arkayo wabittaali yuxaasibunaa calaa daalika macnihii waa sidaa laakiin samciga ilaahay sow u yaallaa taas hayru waarid ma ah kayfiyaa la yidhaahdaahoo kayfiyadaas wax weydiin kara ma leh ayb waxaa kaloo meesha ku jira sifada ilaahay aada u sugtay inaad ictiqaadisid sifadaas ama isimka ilaahay magaciisa aada u sugtay in wax macnahaas ilaahay inuusan shabahin macno dad iyo khalqi ou leeyahay inuusan shabahin hadda ka soo qaado waxaad leedahay ilaahay samiic basiir weeyaan ayib annagana waxaa nagula tilmaamay ilaahay wuxuu idhi fajacalnaahu samiican basiiran insaankii waa marka insaankii samiic basiir waa yahay ilaahayna wahuwa samiicu lbasiir waa yahay laakiin labadaas magac oo iswaafaqday macnaheedii ma aha inay xagga dalaaladii iyo kayfiyadii iyo inay iskala mid yihiin ma aha itifaaqu lismayni أو الاtiفاaq الأشhyaaء في الاسm laa تqtadي الاtiفaaqa في الmسmى baa la yihah hadday labadii magac isku mid noqdeen macnahoodii isku mid ma ah macnaha ilaahay samcigiisa iyo basarkiisa iyo adiga samcigaada iyo basarkaada labay kala yihin laysa kamili shay markaan marka صifadii ilaahay markaan u sugayo macnaheediina aan fahmayo waxaan ictiqaadinayaa inaan waxaas wax ilaahay la wadaagsada sifadaas gaarka ah inayna jirin oo khalqiga wax ka shabaha ilaahay uusan jirin aanan laga anfinaynin sidaasi salafka ay qabaan kutubtoodina way badan tahay dadkii khalafka oo dambeeyey qaar baa waxay yidhaahdeen markii ay muctasiladii iyo shiicadii iyo khawaarijtii ay ka hadleen dad kaloo ayaga salafkaas jecel oo raacsanaa yaa waxay yidhaahdeen qoladaas baa si xun ku fasirtaye haddii sida daahirkeeda loo dhaafo inay dadka tashabuh u fahmaanaa dhici kartee annaga aan si kale u fasirno marka qaar baa la fasiray oo waxay yidhaahdeen macnahaas oo aayadda ama xadiidka lagala jeeda ma ahayna macno kale lagu fasiray taas ayagoo ayna ka ahayn madhabkii salafku waa baail keenaanaa ka xaqsan macnihii saas kama ahayn laakiin haddiiba wax la fasiraya kana ugu dhowaan badan ayaga saasay ka ahayn marka eh, salafka waxyaalahay iska waafaqsan yihin waxaa weeyaan cilmigaa lagu magacaabay cilmulkalaam ama eh, kutubtan hadda kalaamka oo firaqda ah salafka waaba naci jireenbu in laga hadlo jawhar iyo cardi ilaahay jawhar miya cardi miya ayna huwa waxyaalo badan oo dadkii ay bageliyeen muqaayasaad waxay u arki jireen inay tahay kalaam madmuum ah imaamu shaafici markii la weydiiyey wuxuu ihi xukmii fi ahli اlkalaami an yujaraduu min athiyaabi wa an yuطaafuu biاlbilaadi wa an yudrabuu biاljariidi wالnicaal wayuqaalu hada jazaau man ishtaqala bicilmi اkalaami can kalaam اllah markii la weydiiyey dadkan oo cilmiga yoonaanta laga keenay ee dadkii muslimiinta ahay caqiidadii oo iska sahlaneed oo dhib aanan lahayn oo nin kasta u iska fahmayo ay waxay ka dhigeen wax mucaqad ah oo aan la fahmi karinba suuragal ayna ahayn marka dadkaas saa samaynaya anigu waxaan dhihi lahay buuri hala garaaca kabo iyo ha lagu garaaco ulal buud haddana isagoo talaamiidiis uu nasiixaynaya wuxuu idhi waxaad isku mashquulisaa oo aada barataa cilmi haddaad ku gaftid lagu leeyahay waad gaftay waa cilmu lfiqi iyo xadiid haddaad gaftid waxaa lagu leeyahay akhطac laakiin cilmi haddaad ku gaftid lagu leeyahay waad gaalowday ka fogow buur waa cilmu lkalaamka liannahu haddaad ilaahay wuxuusan lahayn aada u sugtid ama wuxuu leeyahay aada ka anfisid gaalnimo lay ku noqonaysaa horiba marka waxaad isku mashquulisaa buu ihi cilmi khaطأhu khaطأ wاbtacid can cilmin khaطأhu kufru oo lagu leeyahay waad gaalowday marka dadka salafka waxay ahaan jireen maba rabi jirin inay waxaas oo dhan laga hadlo sidii nusuusta ay u tahayna loo rumeeyo marka saasay rumaysan jireen marka labadoodii waxay isku waafaqsan yihiin salafkii iyo khalafkii hadda anigu uma jeeda muqaarana inaan ku sameeyo adilada kulla kasta aan sheego eh, ama wax badan baad ka og tihiin amaba yani muqtabaa kitaabkiinaaba ka baxsan laakiin min baabi tanbiih baan ujeeday ayb labadoodii waxay isku waafaqsaneen dadkaas in eh, axaadiida sidaan oo kale inay haabit tahay nebiga ka sugan tahay la isku makhilaafsan laakiin eh, waxaa mar bilaabatay buuq badan eh, nin sheekah wuxuu ku fasiraa layidhi naagtaan ayada inay ba ka tahay qof mactuuh ahoo madaxa looga jiro wabitaali hadalkeedii la qaadan maayo yani waxa weeyaan hadalkaas xaqiiqada aan laga gabanayna waa hadal khata aan horina loo aqoonin laa fii salafin walaa fii khalaf liannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu iri actiqhaa fa inahaa mu'mina nebiga qof uu leeyahay mu'minad weeyaan inaad adiga tiraa madaxa looga jiraa waa waxa weeyaan fiihaa khalal qofka waana gafi karaa maa fii ishkaal oo lama dhahayo islaamkuu kaga baxaya laakiin sideedaba inaan tarayus la sameeyo oo nusuusta shareicada islaamka ah inaanan jamaacaad iyo wax laysku herhertiyay ayna noqonin oo nin kastaba nusuusta wixiiba nebiga ka ansaxa iyo aayaddii ilaahay ka soo aroorto inaan cid lagu xumaynin yani iska riix qoladaan iyo qoladaan iska riix inay nusuusta ka baxsan taha fiican wixii kaloo ijtihaadaad ha la ysku dagaalamaa fii mushkila laakiin markay arrinta nas ay noqoto waxaan horey usoo dhaafnay rufica alqalamu can halaaثatin saddexdii waxaa ka mid ah, can ilmajnuuni xataa yufiiqa nin majnuuna lama dhahi karo mu'min waaye wabitaali marka lama dhahayo qofkan waxaa weeyaan iimaankeeda wax ku jira caqligeeda maya taas hayru waarid weeyaan ninkii arrintaa yihi inuu ka soo noqdaya haboon dadkii khalafkii salafkana kama muransana inuu xadiidkan sidii saxiix ku yahay bal iskaba dhaafe naagtaas iyada ama gabadhaas addoonta ah ammaantan ugu qiimo badan oo dad badan oo kibaaru saxaaba yatamanowna ah an yasila an yasiluu ilaa hadihi daraja yay gaartay oo nebigaa u markhaati kacay annahaa mu'mina marka eh, inaan yani nusuusta inaan ixtiraamkeeda aan wada ekaano ninkii walaalkaa oo gafana loo nasiixayo oo aanan haddii wixii lasii waaweyneeyo oo haddii ay jamaacaad iyo baabkeeda ay gasho rag iska riixi rabbi ka cabso meel islaba galaan waxaa weeyaan qolo dhan baa qofkaan isaga daba faylayso taasna lama rabo qofkaan jamaacadaada ha ahaado yousan ahaanin xaq hadduu sheegana nin kasta u ahaado muslim in lagu raaco haddii uu gafano meeshuu ku jiro walyala war arrintaasaan ma ah ninka dadka ugu dhowaan badan inuu u nasiixeeyo sidaasaa fiican kaa manhaj caam oo dadka mu'miniinta ka dhaxeeya waaye mu'miniinta waxaa weeyaan inay isxasuusiyaan waana gafi karnaa inta hadda darsi soo akrinaya waxaa laga yaabaa haddii gadaal loo fiiriyo akhtaa badan in aanan ku dhacay laakiin haddii lay sheega waa inaan ka soo noqdaa haddii xaq ay tahay an meeshaan waa layga gerley ee waxba aanan ku madax adkaanin intaas un baan ku dhaafayaa markii aan idhaahdo qaala shaaficiyu wuxuu wariyey wahwa mucaawiyat bnu اlxakam ninkan oo cumar ibn xakam lasoo yiriyey sida sawaabka ah waxa weeyaan mucaawiyat bnu اlxakam wakadalika rawaahu gayru malikin waxaan maalig aheen a'immadii oo dhan sidaasay wariyeen wa adunnu wuxuu leeyay imaamu shaafici waxaan u malaynayaa maalikan anna maalikan oo kale waay maalik waxaan u malaynayaa lam yaxfad ismahu magaciisa inuu xifdinin imaamu shaafici yaa wuxuu leeyahay sheekeenna oo maalig ah yaa meeshii laga rabay mucaawiyat bnu اlxakam inuu yihahdo ninka saxaabiga macruuf weeyaane yu cumar muxakam uu yidhi waa bashar waa gaf marka ma dhihin imaamu maalig waa jaahil waxba waa garan waayo ma dhihine waxaan u malaynayaa buu yidhi magiciisi si laga rabay inuusan u xifdinin sida kale oo saxda ah dadka kale waxay wariyeen oo magaciisa inuu mucaawiyat ibnuxakam u yahay oo nin saxaabada ka mid aho cumar ibnu xakam inuusan jirin sidaasaa sawaab ah marka sidaasay culammada ahaan jireen imaamkiisiyaa gafay ma dhahayo imaamkayga maa gafaya ma dhahayo khaladka kuma raacin markuu gafayna ma dhihin jaahil waa ma dhihine xaqina waa cadeeyey imaamkiisana waa ixtiraamay marka sidaasaa loo rabaa dadka mu'miniinta walaalnimadii macnaheedi sidaas ayb qaala shaaficiyu wuxuu ihi fafarada allahu ilaahay wuxuu ku farad yeelay cala annaasi wuxuu ku farad yeelay itibaaca waxyihi waxyigii ilaahay inay raacaan iyo wa sunana rasuulih aayaddii iyo axaadiidtii markaan soo qaadanay guud ahaan waxaan kala soo baxnay ina waxyigii ilaahay qur'aankii sunada nebiga la raaco faqaala fii kitaabihi ilaahay wuxuu ihi kitaabkiisa rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayusakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim ayb rabbanaa yaa rabbanaa ilaaheenu rabbigeenniyow waxaa dhahaya nebiyullaahi ibraahim wabcad fiihim markii ismaaciil uu meeshii kaga soo tegay yaa ducadan uu u baryey beytkii ilaahay markuu dhisay buuri qoomka meeshaan degi doona oo carabta ah ilaahu waxaad u soo bixisaa rasuulan minhum rasuul ayaga ka mid ah markaasuu nebigu waa kan yidhi adiga sha'nigaada maxay ahayd markaasuu wuxuu ru'yatu ummi wa dacwatu abi ibraahim asaaskayga waxay ka soo bilaabatay aabbahay ibraahim baa ilaahay iiga baryay inaan rasuul ummaddan u noqdo waxyaalahay bidaayaatu amri bay ka mid tahay buu nebiga calayh isalaatu asalaam markaasuu nabiyullaahi ibraahim wuxuu yihi rasuulkoo yatluu calayhim ku dul akhriyo aayaatika ilaahu aayaadkaas oo wayucallimuhum alkitaaba kitaabkiina baro oo qur'aankii ah iyo wاlxikmata xikmadii oo sunnadii ah wayuzakiihim haddana طahiro oo inay ayga arrintaas ku camal falaan ku طahiro inaka adiga anta alcasiizu lxakiim baa tahay allihii awood leh oo waxaad doonta wax kaa horjoogsanaa ma laha xakiim haddana oo shay kasta meeshii loogu talagalay dhigay wa qaala jala hanaa'uhu ilaahay wuxuu idhi كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياaتنا ويزكيكم كماadaas يعني waxay تشبيه ku tahay waxaa laga soo hadlay مؤمiniintii qibladii oo بyت المqدس laga soo bedelay ee loo soo bedelay كacbada مشhرفada ah sidaas ilaahay saan idinkugu نicmaynay كذلika أنcمna عalayكم كما أرسلna فيكم رسولا yani rasuulka soo daritankiisa waa nicmo taxwiilu lqiblati min bayt اlmaqdes aladi huwa qiblaة man kana qablana min ahli kitaabi ilى اlkacba hiya nicmaة أkrى wakulu nicmaةi taxtaaju ilى shukri min allah shukri min alcibaadi lilahi tabaaraka wa tacaala ayb marka kamaa arsalnaa saan usoo dirnay fiikum dhexdiina rasuula rasuulkoo minkum idinka mid rasuulkoo yatluu calaykum korkiinu ku akhrinaya aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba waalxikmata wayucallimukum idin barbaraya maa lam takunuu taclamuuna waxaadan garanaynin diintan aayaadka dhan oo soo degaya waxaan ka ogeyn markii hore ma jirto ayb wa qaala tacaalaa aayaadkan dhan isku wada macno waayo laqad mana allahu ilaahay wuxuu ku galladaystay cala almu'miniina id bacaa fiihim mu'miniinta markuu soo bixiyey rasuulan uu ku soo bixiyey ou ka soo dhex saaray bacaa fiihim ou ka soo dhex saaray rasuulan rasuulkoo min anfusihim waxaa weeye khaطأ madbaci minhum taas aayaddan waxaa weeyaan eh, ali cimraan min anfusihim marka khaطأ madbaci oo غayru maqsuud imaamu shaafici saas qorin laakiin ninka aalada tabcinay yaa geliyey marka id bacaa fiihim rasuula min anfusihim inaad qortid oo min minhum inaad ka tirtid oo min anfusihim ka qortid baa waajiba ayib id bacaa fiihim markuu ilaahay soo saaray rasuulan ou ka soo dhex saaray rasuulkoo yatluu calayhim ku dul akrinaayo aayaatih aayaadkiisa wayusakiihim ee ahirayo wayucallimuhum اlkitaaba haddana kitaabkii barbaray iyo wاlxikma wain kaanuu kuwaas rasuulka laga soo dhex saaray haba iska ahaadeeno min qablu hori lafii dalaalin mubiini baadicadda haba ku sugnaadeen marka waxaa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kulluhu raxma yani maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ou doonay inuu rasuul ka dhiga maalinta ugu qiimo badneed wa walidaalika ilaahay ma dhihin laqad mana allahu cala lmu'miniina id wulida fiihim rasuul lama dhihi maalinta ugu qiimo badan waa maalintii ilaahay rasuulkiisa rusuulnimo loo sharaxay marka iyadoo nebiga mawaaqiftiisa oo dhan ay tahay raxma maalinkii nebiga la dhalay maalinkii eh, risaalo lagu soo dejiyey maalinkii maalinkii dagaal ou galay wixii oo dhan waa wada raxmo wada wanaagsan yihiin laakiin waxaa ugu sii qiimo badan ayaamantaas oo dhan maalinkii ilaahay rasuulnimo ugu doortay laqad mana allahu cala almu'miniina goormaa ilaahay nagu galay id bacada fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaab aayaddan waana soo dhaaftay iyadoo wax la mid ah. wa qaala jala hanaa'uhu huwa aladii bacada fi lummiyiina rasuula minhu ilaahay waxa weeyaan huwa aladii ilaahay weeyaan bacaa fi lummiyiina waan soo sheegnay ummiyiin wax lagala jeedo qoladii ummiyiinta oo carabta ay kasoo dhex saaray rasuulan rasuulkoo minhum ayaga ka mid eh rasuulkoo yatluu calayhim ku dul akrinaayo aayaatihi wayuzakiihim tahiraayo wayucallimuhum lkitaaba kitaabkiina barbarayo iyo walxikmata wain kaanuu haba ahaadeena min qablu lafii dalaalin mubiinin wa qaala tacaala ilaahi wuxuu ihi wadkuruu nicmat allahi calaykum dad yahu mu'miniinta waxaad xasuusataan nicmat allahi calaykum ilaahay wuxuu idinkugu nicmeeyey iyo wamaa anzala calaykum wuxuu idinku soo dejiyo min alkitaabi ah qur'aankii iyo walxikmati sunnadii ah yacidukum bihi asoo idinku waaninay marka fiiri musanifka inta dhan wuxuu ula jeedaa alxikma lafdigaas xikmada ah waqaala allahu tacaala haddana wuxuu ihi waanzla allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wakaana fadlu llahi calayka cadiima waanzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey calayka adiga wuxuu kuu dejiyey alkitaaba oo qur'aanka iyo walxikmata sunnadii wacallamaka wuxuu ku baray maa lam takun taclam waxaadan ogeen waxyigaa lagugu baray wa kaana wuxuu ahaaday nebi moxamedow fadlullaahi ilaahay fadligiisa cadiiman mid weyn calayka adiga kugu weyn buu ahay fadli weyn baa lagu siiyey baa uu leeyahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi wadkurna waxaad xasuusataan waxaa loo jeedaa hadda oo gooni loola hadlaya damiirkaas oo damiiru niswa ah zawjaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayagiyaa waqarna fii buyuutikuna markii laga soo hadlay yaa ayuha nabiy qul liaswaajika yaa nisaءa الnabiy lastuna kaaxadi min الnisaa markii intaa lala soo hadlay iyo wixii ayaga la gudboon inay sameeyaan yaa ilaahay wuxuu ri waxaad xasuusataan wadkurna waxaad xasuusataan maa yutlaa fii buyuutikuna guryihiina wixii lagu akrinayo oo min aayaati اllaahi ilaahay aayaadkiisa iyo walxikmati ah oo nabidii sunadiisa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahay latiifan alii turid badan khabiiran haddana baatin og marka nicmadaas dumarka nebiga waxaa lii nicmo gaar a ah weeyaan in ay noqo in in uu noqdo guryihiinna guryaha manbac u ah kitaabkii ilaahay ilaa nebigiyaa guryahooda dhex joogay kitaabkii ilaahay iyo sunnadii meesha manbaca u ah oo ay ka soo baxaan inuu gurigiina noqday inaad xasuusataan ood ilaahay ugu shukrisaan yaa idinku habboon baa laleeyahy marka aayaadkii hadda musanifka uu soo sheegay oo dhan yaa waxaa lagu tusinayaa wajhu اlاstidlaali bitilka alaayaati calىa maqaami الnabiy salى اllahu عalayh wasalam fadakara allahu ilaahay wuxuu sheegay alkitaaba wa huwa kitaabkiina alqur'aanu weeyaan wadakara alxikmatana waa sheegay fasamictu wuxuu leeyay imaamu shaafici waxaan maqlay man ardaa niman ku raalli ahay oo min ahli lcilmi bilqur'aani kuwa qur'aanka tafsiirkiisa yaqaanoo saxaabadii iyo taabiciintii waman bacdahum waxaa iga soo gaaray yaquulu inuu leeyahay alxikmatu waxaa lagala jeedaa sunnatu rasuuli illah marka aayaadkii hadda waxaan u malaynayaa imaamu shaafici biquwati xifdihi inta aayaad qur'aanka alxikma ku soo aroortay oo sunno loogala jeedo oo dhan buu meeshaas kusoo kulmiyey asoo aan waxba raad raadinayna lianna dihnahu mali bi haadihi alaayaat markaasuu saa ugu soo qoray markaas wuxuu ku leeyahay dadka ahlulcilmi biاtafsiiri aladiina hum mardiyuuna cindii yu'khadu ilayhim wayurjacu ilaa qowlihim waxaan ka maqlay inay ku fasireen xikmada aayaadkaas lagu sheegoo dhan annahaa sunnatu rasuuli ayib taas buu sii dabagelaya markaasuu wuxuu ihi wahaadaa yushbihu waxaa uu shaabahaa maa qaala wuxuu yihi arrintan waxaa ila shaabahdo raajix ila eh maa qaala qofkaas aan soo sheegay suu yidhi sidaasaa xaqa igula dhow buu leeyahay wallaahu aclam maxaa yeelay lianna alqur'aana qur'aankii dukira waa la sheegay wa utbicathu lxikmatu xikmadiina waa la raacsiiyey wadakara allahu ilaahay wuxuu sheegay mannahu asiga galladaysigiisoo calaa khalqi uu ku galladaystay bitacliimihim ayaga baritaankooda alkitaaba la baray iyo walxikmata la baray oo ilaahay laqad mana allahdii waayo marka falam yajuz ma bannaana buu leeyahay wallahu aclame an yuqaala in la yidhaahdo alxikmatu xikmadii in lagu fasira haahunaa meeshaan ilaa sunnatu rasuulillaahi mooye marka wuxuu leeyahay maadaama ilaahay uu sheegay inuu ummadda ku galladaystay inuu usoo dejiyey kitaabka ilaahay oo qur-aanku khilaaf ka joogin sunnadiina marka ma habboono oo ma bannaana in lagu fasiray xikmadii qur-aanka laga daba sheegay ma banaana in lagu fasiro ilaa an takuna sunatahu salى اllahu alayh wasalam marka kul اlaayaati alatii dakartuhaa laka wadukirat fiiha xikmatu alxikmatu inamaa uriidat biha sunatu rasuuli اllahi sidaasuu musanifka u jeeda waa tafsiir aada u qiimo badan aayaadka o dhan laguu soo kulmiyey ilaahay wuxuu uri wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna hadday xikmad ahaan lahayd bimacna tafaquh fii diin illahi sida qaar ba oo culammada ku fasireen hadday tafaquh ahaan laheyd tafaquh qiraaa geli maayo meeshaana waxaa layidhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikmati xikmadii waxaan fahmay annahaa min jumlati maa yutlaa ha la akriya laakin qiraa'atuhaa laysat ka qiraa'ati اlqur'aan marka wuxuu leeyahay liana alqur'aana dukira waa la sheegay wa utbicathu lxikmatu xikmadana waa la raacsiiyey wadakara allahu ilaahay wuxuu sheegay mannahu asiga galladaysigiisu calaa khalqi uu ku manaystay bitacliimihim ayaga in la baro alkitaaba waalxikmata falam yejuz marka ma banaano wallahu aclame an yuqaala in la yidhaha ma banaano alxikmatu xikmadii haahunaa xikmadii in lagu fasira ma banaano ilaa sunnatu rasuuli illahi saasuu leeyahay maxaa yeelay wadaalika annahaa xikmadii maqruunatun waxaa lala xariiriyey maca kitaabi illaahi wa anna allaha ilaahayna iftarada wuxuu nagu farad yeelay taacata rasuulihi rasuulkiisa in la ateeco waxatama wuxuu waajib yeelay cala annaasi dadkii oo dhan itibaaca amrihi nebiga amarkiisa in la raaco falaa yajuusu waxaan bannaaneen an yaquula an yuqaala in la yidhaha liqowlin qowl in loo yihaahdo fardun weeyaan arrintan asiga e waa waajib in la yidhaahdo ma banaano ilaa likitaab illaahi uma sunnati rasuulihi lama dhihi karo shaygan waa waajib ama waa xaaraam ama waa xalaal ama waa mubaax ama waa manduub lama dhihi karo ilaa min kitaabi illaahi aw sunnati rasuulihi haakada yaquulu imaam shaafici maxaa yeelay wuxuu leeyahay waa limaa wasafnaa waxaan kuu soo sifaynay bimacnaa limaa dakarna min ana allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu yeelay jacala inuu yeelay aliimaana birasuulihi rasuulkiisaoo la rumeeyo maqruunan biliimaani bihi ilaahay la rumeeya lala xariiriyey ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamad rasul wa sunnatu rasuulillaahi rasuulka ilaahay sunnadiisane mubayinatun waxay caddaynaysaa can illaahi ilaahay waxay ka caddaynaya xaggiisa macnaa maa araada kitaabkiisa wuxuu ula jeedo sunnada ilaahayna waxa waaye ulajeedada ilaahay annaga ou naga rabo iyay noo sheegaysaa daliilan wayakuunu dalika daliilan daliilantaas hadda caamil oo khaas ah oo ku camal fale uma jeedo marka caamil kale waa iskaga soo qadari kartaa daliilan watakuunu waxay ahaataa sunadii nebiga daliilan mid tusinayso calaa khaasihi wa caamihi ilaahay kitaabkiisa midkiisa khaaskaa iyo midkiisa caamka ay ku tusinaysaa uma qarana ilaahay wuxuu ilaahay wuxuu la xariiriyey alxikmata bihaa bikitaabihi uma qarana wuxuu la xariiriyey alxikmata xikmadii wuxuu la xariiriyey bikitaabihi bihaadaas hadda waxaa weeyaan mowqif hadda waadixa ma ka joogto uma qarana alxikmata bikitaabihi kitaabkii ilaahay baa xikmadii nabiga calayh salaatu wasalaam lala xariiriyey marka fa atbacaha xikmadii ilaahay wou raacsiiyey iyaahu kitaabkii bau raacsiiyey walam yajcal kama yeelin haadaa midkaan liaxadin uma yeelin axadkoo min khalqihi khalqigiis ka mida gayri rasuulih rasuulkiisi niman ahayn oo hadalkiisi la qiimaynayo oo kalaamkii ilaahay la dabadhigayo axad loo yeelay makaanadaas oo nebiga oon ahayn ma jiro sidaasaa lagala jeeda ayib abwaabtaan oo dhan waa iska saalan tahay waa ku darayna baabu fardi illaahi طaacata rasuuli اllaahi maqruunata biطaacati اllaahi wamadkuurata waxdaha ayadii baabkii hore un bay la mid tahay baabkaani baabu fardi illaahi ilaahay farad wuxuu nagu farad yeelo u baab yahay طaacata rasuuli اllaahi ilaahay rasuulkiisa طaacadiisu nagu farad yeelay maqruunatan xaal ay tahay طaacadaas mid lala xariiriyey biطaacati اllaahi ilaahay طaacadiisa wa madkuuratan xaal ay tahay mid la sheegay waxdaha yacni wuxuu ku leeya waxaan haddana kuu sheegi doonaa aayaad badan oo qur-aanka ka mid ah ee marna lala xariiriyey nebiga in la adeeco lala xariiriyey ilaahay adeecintiisa marna nebiga keligiisa hala adeeca la yiriyey labadiibu waxay ku tusinaysaa hadduu nebiga sunno aayaddiisa fasiraysa ay la timaado waa laga qaadana haddii sunno ou nebiga la yimaado aayad quraan ay ku soo aroorinna waa laga qaadanaa labadii meelba nebiga in lagu adeecaa waajib ah sidaasuu musanifku ula jeedaa aayaadka way iska sahlan tahay tafsiirkeeda maran badan bay idiin soo mareen qaala allahu tacaala wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim wamaa kaana limuminin qof mumin eh, ma u banaano oo uma haboon walaa mu'minatin naag mu'minadena uma banaano idaa qada allaahu ilaahay hadduu xukmiye iyo warasuuluhu ilaahay rasuulkiisa amran hadday xukmiyaan an yakuuna lahum alkhiyaratu inay doorasho ay leeyihiin uma banaano min amrihim oo ilaahay hadduu yidhaha waxaan hala qabto inuu qofkii mu'min yidhaahdo haddaan doonana waa qabana haddii aan doonana wixii kalean qabana inuu yidhaha uma habboon haddii rasuulka uu ku amrana sidaas oo kale waman yacsi llaaha ilaahay ninkii caasiye warasuulahu faqad dalla ninkaas waa dhumay dalaalan dhumin mubiinan cad aayaddan waxaan ognahay inay ku soo degtay sabab nusuulkeeda zaynabu binti jaxs nabiga calayh salaatu salaam eedadiis gabadheedi ahayd markii uu yihi zayd ibni xaarita guurso yaa waxay tihi ilaahay rasuulkiisiiyow aniga oo gabar oo quraysh ah miyaa waxaad igu leedahay nin addoon ah ee oo haddaba la xuray maad igu leedahay guurso waa la weynaatay arrintii ayada ahayd markaas baa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala ayadan soo dejiya waxaa layidhi haddiiba rasuulka ilaahay wax waxuu amro qofka wax allaale wixii asiga aaminsanaado dhinac iska dhigo samicna waa acna yidhaa sidaasaa la gudboon baa layidhi ninkii arrintaas diidanana waa nin dhumay ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas wuxuu ula jeeday qadiyo oo lagu magacaabo tabani wax la yidhaahdo carabta ay aqooni jirta oo wiil ama gabar baad adiga aadan dhalin iyaad adiga isku sheeganaysa aada leedahay anigaa dhalay marka zaydkan haddeertaan ou nabiga leeyahay guurso waxaa la dhihi jiray zayd ibni moxamed nebiga xaaskiisa markii hore ah, u hadiyey addoonkiisu waa waa xuray markaasaa nebigu tabani ku sameeyey ayb markaasu ilahi wuxuu uri maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum iyadoo arrinta loo diiday ayb idcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum faإkhwaanukum fi اdiini wa mawaaliikum walaysa calaykum junaaxun fii ma akhta'tum bih walaakin maa tacamad tabanigiyaa meesha lagu diiday marka nebiga markii e, uu amray zaynab inay guursato ilaahay wuxuu ula jeeday subxaanahu watacaala in zayd markuu gabadhaa uu furo in haddana nebiga lagu qasbo oo la amro inuu guursado zaynabadaas oo markaa arrinta ay dhammaato qadiyadii carabta ay dadka ku ceebeyn jirtay oo wiilkii adiga shalay aada isku magacaabi jirtay gabadhii aas furay maad haddana adiga guursatay waxay lamid ahayd waagii horo wiilkaada naagu naaguu furay inaad guursatay lamid ahayd marka arrintaasaa la rabay ina meel loo eh, loo dhigo marka zaynab markii zayd uu guursaday haddana ilaahay wuxuu u sheegay inuu guursa doono marka arrintii nabiga calayh isalaatu wasalaam xoogaa wayla weynaatay markaasu ilaahay wuxuu uri arrintaas adiga ataksha ataksha annaasa wاllaahu axaqu an takhshaa falamaa qaضىa زaydu minhaa waطran zawajnaakaha likay laa yakuuna calى اlmu'miniina xaraju fii aswaaji adciyaa'ihim qadiyada laga jeeda likay laa yakuuna cala lmuminiin xarajun taas wa si mu'miniinta loogu jideeyo wixii ay sheega jireen wiilal annagaa dhalna ay sheega jireen inayna jirin dumarkay furaan la guursan karo aa ilaahay meesha meeshiska caddaynay nebi moxamed asigoo risaalada la yimid baa lagu caddaynay asaa laga bilaabay amar markaa dadka aada faraysid waxaa fiican adiga inad ugu horraysid war dad yahow sadaqada halala baxa qaaraan hala bixi haddaad tiraahdo oo adiga aadan bixinayna faa'iido weyn ma gaarayso walidaalika sidii loogu dayda nebi moxamed aa laga bilaabaa layidhi adiga ninkaad awalta bandhig ku samaysa oo la joojiyey adiga isku bilow baa layidhi markaa sidaasaa loo bani caaisha waxay tiri low kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam low kaana yaktumu shayئa mima unzila calayhi lakatama hadihi اlaaya ataksha الnaasa wallahu axaqu an takshaah wax oo nebiga haddiis wax qarinaya taasaa la qarin lahay laakiin maadaama taas uusan qarin xaasha nebiga inuu wax qariyana waaba ka dahiran yahay ilaahay baa ku ammaanay wamaa huwa cala algaybi bidaniin yani nebiga ma aha mid oo qaybka wixii lagu soo dejiyey ku bakiila ama lagu tuhmo ma aha marka laakiin waxaa loo cadaynaya haddiiba nebigii saas lagu fuliyey hayruhu min baabi awla ayb hadda maxay tahay macnihii waxaa la yidhi ulajeedada musanifka idaa qada allahu warasuuluhu amran ilaahay iyo rasuulkiisa haday wax ay bilaabaan marka taas macnaheedii hadda ma aha aayadda haddaan idhaahdo zaynab unbay qusaysaa weligan diin ma baranayn alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusihi wamaa kaana limuminin nakira fii siyaaqi nafyi yacni waxa weeyaan ilaahay awaamirtiis oo dhan hadday meel ku amarto adiga waa in waxaa waajib ku ah hawadaada inaad ka tegta qadiyadii zaynab keligeed ma ah naftaadaa wax kugu sheekaysay shareecadii marka loo raabtay loo laabtayna waay naftaada ku amraysay iyo shareecadii waay ku amray ismalah wamaa kaana limu'mina kugu rumoobayso marka qur-aanka haddii aan la yihahdo meel kastaba sababtii ku soo jirtay ku gaartay haddii la yihahdo waxmaba soo hari lahayn aayaatu dihaar daday gooni ugu soo degtay markii hore laakiin cibrada waa maxay caam weeyaan aladiina yudaahiruuna lid ninkii daahirka aladiina dhammaan weeyaan ayb wa qaala ilaahay wuxuu uri yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula aiicu llaha ilaahay aeeca fi imtihaali maa amarakum bihi waijtinaabi maa nahaakum canh wa aiicu rasuula rasuulkina aeeca fii fii akhdi maa jaa'akum bihi waitibaacihi waqudwati waiqtidaa'ihi bih wa uli lamri minkum dadka mas-uuliinta ah ama madaxdiina oo amarka u saaxib aho meelaha ka mas-uul ena hala ateeca sidaasaa la yidhi marka undur atiicu llaha wa atiicu rasuula rasuulka iyo ilaahay markii la hadlayay lafduliطaaca lasoo celceliyey marka daacadooda waa muطlaq atiicu llaha muطlaqan fi kuli maa ya'murukum bih waaiicu rasuula kadalik laakiin waulilmri waaطiicuu laguma darin maxaa yeelay waulilmri minkum aeeca goormaa la aeeca in amarakum in amaruukum bimaa amarakum bihi lahu wa rasuulu intaas unbaa lagu adeeca ayga aaco ay gooni ay leeyihiin ma lah walidaalika nebigu wuxuu ihi inama aacatu bilmacruuf laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اkhaaliq marka dadka ulilamri ah hadduu khamro ka cab kuyiraa iska cab xoolaha soo dhac iska soo ninkaan iska dil iska dil ma ah waxaan ilaahay ma ogol yahay haa adigana mas-uuli ima tahay haa marka in kugu adeeca waajib bay igu tahay ilaahay waxaan ma diidan yahay mii amartay ilaahay baan adeeca adiga mas-uulkuma adeecay macnihii saas way undur marka fain tanaasactum fii shayin haddaad ku doodaan shay ha yaraada ha weynaado shay farudduuhu fain tanaazactum taas waxay u taallaa ilaahay maa lala doodi karaa jawaabti maya rasuulkiisa maa lala doodi karnaa maya fain tanaazactum waxay u taallaa ulilamri dadkii mas-uulka ahaay iyo ninkii mas-uulka laga ahay haddaad isdagaashaan ood wax isku murantaan oo muran aad wax isku dhexdhacdaan waxa weeyaan farudduuhu ila allahi warasuul hadhowti dambe haddii hadhow dowlad meel laga dhiso dadka oo xukuumad kastoo timaado ama wax kastoo la sameeyo haddii ay inxiraaf gasho dad baa loo adeegsanaa oo islaamkii waxaa laga sheegaa meesha dadkaas ka waafaqsan wactasimuu bixabli illaahi jamiica ummaddi waa in isku xirnaataa alaleeyahy caadilnimadii iyo dulmiga lugaha lagama hadlayo hadhowta damb waxaa kuu imaanaya nin sheekh oo yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطiicu rasuula wauli lmri minkum dadka ulilamriga hala adeecaa la yihi ayib adiga fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi warasuul inteed xaggeed u xadfaysa macnaheedu waxaa weeyaan waa ulilamri minkum haddaad ku aamustid waxaad ka dhigtay in dadkii oo ulilamri oo dhan wax kastoy amraan lagu adeecay saasna ma ah waa in aayadda ka run sheegtido dadka ulilamriga ah wax wanaagsan hadday ku amraan oo lisaalixi lbalad walcibaad ah oo shareecada islaamkana aan ka hor imaanaynin waa in la adeeca ah. ayib haddii arrinta ayna aheenoo macsi macruuf ay tahayne waa lagu diida haddii wax la aan caddayn macsina aan ku caddayn aan daacana aan ku caddayn ee isku murantaan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul marka ilaahay kitaabkiisa sunadii ha loo bandhigo in kuntum tu'minuuna billahi haddaad tihiin kuwa ilaahay rumaysan iyo walyawmi alaakhiri daalika midkaasaa khayrun idiin wanaagsan wa axsanu ta'wiilan caaqibadiisana taasay fiican tahay ta'wiil ay maa ya-uulu ilayhi اlamr wa axsanu ta'wiilan qaarna ay axsanu tafsiiran waa la yidhi laakiin ta'wiil waxaa weeyaan caaqibadeeda maxmuuda noqon doonto oo qiyaamo marka laga tago ayib imaam shaafici uu leeyahy faqaala bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen ululamri waxaa lagala jeedaa aayaddaa markii soo degaysay umaraau saraaya rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa dadkii duulaanka uu diray sariya waxaa saraaya jamcu sariya waa dadkii cadad yar oon saddex boqol iyo meelahaas gaaraynin nebigana uusan ku jirin asariya la yidhah baa la yidhahda marka dadkii saraayada uu nebiga diraya calayhi salaatu wasalaam dadkii uu madaxda ahaayaa layidhaha la adeeca wahaakadaa ukbirnaa sidaasaa noola sheegay buu yidhi wa haadaa yushbihu maa qaala sidaasaana u dhow sida ninkaa u yidhiyaana xaqa u dhow yushbihu yani annahu aqrabu maa qaala ila alxaq wallahu aclam maxaa yeelay lianna kulla man kaana lianna kulla man shaksi dhammaantiis kaana ahaa xawla makkata maka gaararkeeda oo min alcarabi ka mid eh lam yakun ma ahan yacrifu imaarata madaxnimo iyo si laysu xukuma ma aqooni jirin qoom oo waxaa weeyaan nin kasta asiga naftiisa madaxweyne u yahay saasay ahaan jireen imaara macnaha madax ma aqoonin wa kaanat carabtaas waxay aheeday ta'nafu kii kasantaa kii tii kasan taagto an yucطiya bacduhaa qaarkeed inuu siiyo bacdan barka kale daacata alimaara inay qaarkood qaarka kale ay ay iskakala dambeeyaan ay madaxnimo iskala dambeeyaan way ka sagin santaagi jireen oo mayna ogolaa jirin ayib falamaa daanat marka carabtii markay u isu dhiibtay oy yani diintii ay qaadatay loo jeedaa falamaa daanat markay isu dhiibtay lirasuuli illaahi biaacati ilaahay rasuulkiisa daacadiisa markay u hoggaansameen lam takun carabti ma ahaen taraa daalika daacadaas oon soo sheegnay ma ahaen mid aragta yasluxu inuu u suubado likayri rasuuli waxay yidhaahdeen imaaro annaga ma aqooni jirin laakiin nebiga maadaama ilaahay uuna amray nebiga imaaradiisa waan qaadanaynaa haddana marka waxaa ku cuslaatay niman nebiga ahaan inay wax ka maqlaan oy ka dambeeyaan arrintaasaa ku cuslaatay marka saas markay dhacdaa fa umiruu waxaa la amray an yutiicuu inay adeecaan ulil amri amarka kuwa u saaxibka e alladiina kuwaasoo amarahum rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa ou amiir ugu dhigay amarahum yani ou madax ugu dhigay madax laa aacatan muطlaqatan ma aha yani in la leeyahay ulilmri wax allaale waxay sheegaan lagu adeeco rasuulka ilaahi oo kale in laga mid dhigay ma ah laa daacatan mudlaqa bal daacatan mustahnaatan daaca oo gaar ah weeyaan oo fii maa ay ku adeecaan lahum ayaga ay leeyihiin iyo wa calayhim waxay lagu leeyahay marka adiga xaq aad leedahayna waa inuu asiga ulilamriga kugu adeecaa markaad xaq aad ku leedahay oon aad ka gar leedahayna waa inuu kugu adeecaa macnaha waxaa weeyaan is-adeecidinka kala damaynta saas waay faqaala ilaahay marka wuxuu yihi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi yacni ilaahay wuxuu u jeedaa in ikhtalaftum fii shay haddaad shay isku khilaaftaan adinka iyo dadkii madaxdiidiin ahay amarkii diinta islaamka haloo bandhigo ayb markaasuu musanif wuxuu leeyahay wa haadaa in shaaa allahu midkaan asiga eh kamaa qaala siduu yidhi waa fii ulilmri u yiriyey midkaan ulilmri bay ku habboon tahay sidaas aan ku irin lagu soo fasiro ilaa annahu yaquulu wuxuu leeyahay fain tanaasactum yacnii wallaahu aclam hum dadkii oo madaxda loo ahay io wa umaraa'uhum hadday iskhilaafaan aladiina umaradoo umiruu la amray bidaacatihim inay adeecaan haddii ay iskhilaafaan farudduuhu ilى اllahi warasuuli yacni wuxuu u jeedaa ilى اllahi warasuuli ilaa maa qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi iyo warasuulu ilaa maa qaala rasuulu in caraftumuuhu haddaad garataan oo aayaddii ama xadiidkii isla markii aad garataan in aayaddii xadiidkii hore meeshii loo qaato oo ninkii amiirka iyo ninkii ma'muurka ah ay wada qaataan fain lam tacrifuuhu aayaddii ma aadan garanin markaan xadiidna ma aadan garin saaltum sa'altum rasuula can rasuulkaad weydiinayseen fii xaali xayaatih in wasaltum haddaad gaari kartaan oo nebiga markaa uu joogo aw man aada weydiinaysiin wasala gaaray oo minkum adin ka midi ilayhi ila rasuuli macnaha ninkii waktigaas nebiga markuu joogay joogo hadday umaradii ay iskhilaafaan nebiga loo soo noqona arrinta la weydiiyaan dhib ma laha haddii la waayo ninkii nebiga arkay diinta noogu soo guuriyaan weydiinayna haddii la waayo xadiidkiisii baana yaalloo noo qoran macnihi sidaas waayo lianna daalika midkaasaa alfardu ah lianna daalika midkaas oo wax kasta amarka ilaahay rasuulkiisa loo celiya alfardu huwa alfardu asigaa ah aladii fardigoo laa munaasacata lakum fiihi aadan ku doodi karin waa liqowli اllaahi tacaala wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman tanaasaca ninkii doodo oo miman minman ka mid e bacda rasuulillaahi rasuulkii ilaahay gadaashiis markuu dhintay kadib ninkii dood ay ka dhacdo radda alamra amarkii wuxuu u celiyaa ilaa qadaa'i illaahi ilaahay wuxuu xukmiyey uma qadaa'i rasuulih haddii bacda mawtihi ou yahayne amarka nebiga markuu dhinta kadib wixiis nebiga xukmi jira loo noqonayo fain lam yakun haddii uusan ahayn fii maa tanaasacuu fiihi waxay ku doodeen qadaa'un haddii uusan jirin qada min kitaabi illahi walaa min sunnati rasuulihi nasan cad fiihimaa ay fii kitaab illahi wafi sunati rasuulihi walaa fii waaxidin minhumaa mid ayaga kamideen aanan ka helin wixii aan ku muranay aayad qur'aanina waan waynay xadiidna waan waynay marka maxaa la samaynaa radduuhu way celiyaan qiyaasan calaa axadihima ayagii yaa loogu qiyaas qaadanaya wixii ugu dhow ayagii yaa looga qiyaas qaadanaya waa noo imaan doonaa kamaa wasaftu saan usoo sifeeyey oon kuugu soo sheegay oo min dikri اlqiblati wاlcadli wاlmithli maca maa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi markii lagu daro fii gayri aayatin aayad waxaanan ahayn oo ka badan mithla hada almacnaa macnahan macno lamid ee aayaad badan baa ku soo aroortay laakiin qeyb baan kaaga sheega uu musanifka ku leeyahay waqaala tacaala ilaahay wuxuu idhi waman yudic illaaha warasuula ilaahay rasuulkiisa ninkii adeeca fa ulaa'ika kuwaas maca aladiina waxay ahaan doonaan kuwii ancama allaahu calayhim oo u nicmay marka waxaa aayaddan ay kuu sheegaysaa daacadii rasuulka iyo ilaahay rasuulkii daacadiisa la qaato waxay u dambayn doonto wanaag ah waa maxay waxaad ahaa doontaa maa nabi maca aladiina ancama allahu calayhim aad ahaan doontaa oo min annabiyiina ah kuwa ambiyada ah waasidiiqiina kuwa runta sheegid badan iyo washuhadaai dadkii dagaalka ku dhintay iyo wasaalixiina ilaahay wuxuu ihi waxasuna ulaa'ika rafiiqan waxasuna waxaa wanaagsan ulaa'ika kuwaas rafiiqan ay rufqatan xagga in lala xariiro oo oo lala socdo oo hadhow janno meelisha galaan lala galo kuwaasaa rufqada u wanaagsan wa qaala tacaala ilah wuxuu uri yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha warasuulah ilaahayna aeeca rasuulkiisana aeeca haddana way noo sii dambaysaa weli musanifka waxaa weeyaan nin sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in la qiimeeyo oo la caddeeyo xaqa uu nebiga nagu leeyahay iyo makaanada uu nebiga diinta islaamka uu ka leeyahay siduu imaam shaafici u caddeey wax u caddeey aniga weli ma arki qaala almusanifu raximahu llahu tacaala baabu maa amara allahu min taacati rasuuli اllahi sala allahu alayhi wasalam eh, musanifka baabka hadda wuu noo sheegay wuxuu la hal yahay baabkan iyo baabka ku xigaba baabkiin xali aan soo sheegnay yuu la mid yahay marka kulligeed musanifka intuusan bikitaabkii asal ahaan u bilaabin wuxuu doonayaa inuu aada u adkeeyo asalka oo labaad oo kitaabullaahi tacaalaa ku xigo oo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ah maqaamka iyo darajada ay ka leedahay diinta islaamka markii loo fiiriyo ayib marka labadan baab markuu ka baxa yaa kitaabkii maqsadkiisii oo gaarka ahaay buu gooni u geli doona marka musanifka aayaadkii nebiga ilaahay taacadiisa ou amray nebiga in la adeeca aayaadkii keligood ku soo arooray liannahu mar wuxuu soo yiriyey ilaahay taacadiisa iyo rasuulka taacadiisa oo isla xiriiro aayaadkii ku soo aroortuu kuu soo sheegay intana wuxuu ka sheegayaa aayaadkii kale ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ou ilaahay amray ina gooni asna loo adeeco marka qaala allahu ilaahay wuxuu li jalla tana'uhu ammaantiisa ha weynaatee ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fowqa aydiihim faman nakasa fainamaa yankusu calaa nafsihi waman awfaa bimaa caahada calayhi allah fasayu'tiihi ajran cadiima marka ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina kuwii mu'miniinta ahay yubaayicuunaka kula beectamayeen mubaayaca waxaa weeyaan ballan kula gelayeen dagaalkaas adag inay kula qaadaan innamaa yubaayicuuna allah ilaahay bay ballankaas iyo mubaayacada ay la gelayaan yadullaahi ilaahay yaddiisaa fowqa aydiihim gacnahooda ka korayso bimacnaa waxay la mid tahay ayagoo ilaahay bayca la gelaya meesha adiga ay beeca kaala gelayaan faman nakaha ninkii buriyo ballankaas ou rasuulka la galay fa innamaa yankuhu calaa nafsihi naftiisayuu ballankii ku buriyo dhibaatada ballan bixintaas ku ka imaanayso naftiisay ku dhacaysaa buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waman awfaa ninkii oofiyo ka soo baxane bimaa caahadda wuxuu kula ballamay calayhi shayga allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu kula ballamay ninkii siduu ugu talagalay kaga soo baxane fasayu-tiihi ilaahay waxau sii doonaa ajran cadiiman aayaadkan waxaa la ogyahay waxaa waaya beycatu ridwaan beycada la yidhahday ku soo degtay markii la faafiyey cuhmaan bnu cafaan oo nebigu u diray inuu mufaawado la galo qurayshtii maka joogto markii la faafiyeen cuhmaan la dilay ou nebiga calayhi salaatu wasalaam u diyaar gooro uu yihi dagaal baan ku wada dhimanayna markaa ballankaasay la galeen baycadaas asiga marka nebiga calayhi salaatu wasalaam markii baycadaas wada galeen buu gacantiisa gacanta kale ku qabto wuxuu ihi gacantaana cuhmaan bay ka dhigan tahay marka waa ilaahay laqad radya allaahu cani اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima maa fii quluubihim ammaantaasaa lagu yiriyey macnaheedu waxaa weeyaan nin kastoo maalinkaas baycada ka soo qeyb galay ilaahay baa wuxuu ugu bishaaray janno iyo ziyaado marka naar geli maayo man baayaca rasuula اllahi fii dalika alyowmi taxta tilka الshajara min almubashiriina biljanna haddii la yidhaahdo waa wax xaqiiqaho meesha ku jira wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi man yuطici arasuula rasuulka ninkii ateeca yacni fi imtihaali maa ya'muruhu waاjtinaabi maa yanhaahu wayatabicuhu muqtadiyan bihi faqad aطaaca allah marka rasuulka ninkii adeeca marka lagu leeyahay rasuulkan adeecsanay hadal afka laga yidhaahdo waxba maaha laakiin waxaa weeyaan ficil oo asiga wuxuu sameynaa aada samaysid wuxuu kaa reebayna aada ka reebtoonaatid sidaas aada nebiga ugu dayatid xabada rasuulka oo dhab ah sidaas weeyaan saas ninkii sameeyo faqad ataaca allah ilaahay buu ninkaas adeecay yacni mujarad طaacati الrasuul hiya طaacat اllahi maxaa yeelay ilaahay baa ku amray inaad nebiga calayh الsalaatu wasalaam aad adeecdid adigoo amarkii ah ilaahay fulinaya haddaad nebiga adeecdid ilaahayna waad adeecday macnihi saas weeyaan marka musanifku wuxuu leeyahay faaclamahum ilaahay wuxuu garadsiiyey ou aqoonsiiyey dadkii muslimiinta ahay ana baycatahum ayaga ballamitaankoodii rasuulahu ay la ballameen oy baycadii la galeen wuxuu ogeysiiyey baycatuhu inay tahay ilaahay wuxuu ogeysiiyey rasuulka baycada ay la galeen dadkaas inay tahay ilaahay inay bayco la galeen wakadalika aclamahum wuxuu ogeysiiyey ana taacatahum dadkaas adeecitaankoodu rasuulka ilaahay ay adeecaan taacatuhu taacatullaahi inay tahay inay ilaahay adeecaan inay tahay uu ku ogeysiy buu leeyahy وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلهي وحوليه فلا وربك ربك هذا كدارته لا يؤمنون رمي مايان أو إيمان لقهيل مايان مركا إلهي سبحانه وتعالى أساس كدارنا جل جلاله وله له أن يحلف ويقسم بما شاء وكيف شاء لكن أدومنك ملها إني كدارتان إلا إلهي مويه من كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك مركا إلهي رسولك ذات رادت ونوع من الشرك وياه معناها دار دارش إلهي رسولك اسكولة دارت وحوصا رسولك أوسا شقك لهن داد جلس أمور عبادية وياه قسم معنى وحويان hadalkaas aada adiga sheegi rabtid baad kaas ku adkaynaysaa tacdiiman lilaahi tabaaraka wa tacaala tacdiimkana rasuulkaa u gaar ah marka waxaana banaaneen inay tiraahde ilaahay rasuulkaa ku dhaartay waa khata weeyaan ilaahay unbaa lagu dhaartaa keli ah rasuulka mutaabaca iyo atiicid iyo maxaba buu leeyahay marka lama rabo xaqii ilaahay leeyahay rasuulka inaad gelisid kii rasuulka uu leeyahay xaq ilaahay inaad aadisid wixii dhamma aad iska noqotid noloshiisaba meel ay raacsan tahay aanan lahayn taas lama rabo ninka mu'minka waxaa la rabaa hadal kastoo afkaada ka soo baxay hadal qiyaasan ee aada ka fikirta intaadan ku hadlin baa loo baahan yahay marka eh, ilaahay wuxuu leeyahay rumay maayaan oo iimaankii dhabka laga heli maayo xataa yuxakimuuka intay kaa xaakim yeeshtaan fiima